ninkan shufcada wax ku qaadanaya maxaa laga rabaa inuu bixiyo wuxuu yihi wa sharuhaa shari waxa u ah shufcadii yani waajib waxa u ah oo qofkii uu ku qaadan karaa shufcadii mithlu thamani lacagtii la kala siistay oo kale lacagtii la kala siistay oo kale inuu bixiyo oo mushtariga uu siiyo ayaa laga rabaa aw qiimatun ama qiimo u dhiganta wixii la kala siistay in mutaqawiman yuban in yuban haddii la caddeeyo waxaa la kala siistay amanka ah mutaqawiman xaaluu yahay wax mutaqawim aan mili ahayn ashyaadu waxay u kala qaybsamaysaa miliyaat iyo mutaqawimaat marka haddii de wixii lacag lagu kala iibsay lacagtii waa mili intii la kala siistay in leegunbaad keenaysa haddii wax kale oo miliyaadkiiya lagu kaleibsiiyey sida beriiskii iyo wixii lamidka ahaana oo shaksigan wixii la dhaafsaday uu ahaa raashin intii oo kalea lagaa doonaya inaad keento wixii mili ahaa miligiisii baa lagaa doonaya wixii mutaqawim ahaa sida haddii gaari lagu bedeshay oo kale ama guri kalaaba lagu bedeshay shaksigani ama xoolo nool geel iyo ari ayaa lagu bedeshay waxaa waxaa la yidhahdaa mutaqawimaat baa la yidhaahdaa qasriga inoogu iman doonta marka waxaa mutaqawimka ahna qiimihiisii oo kalaad bixinaysa ninkan shaksigan aad ka qaadanayso sheerkan aad ka qaadanayso waxa uu dhaafsaday gaari oo isagana gaari baa laga qaatay isna halkan uu ku wareegay gaarigiisi baa lasoo qiimaynaya deetana qiimaha uu gaarigaasi joogay ayaa lagaa doonaya inaad ninkii u celiso wa sharuhaa shariga shufcada lagu qaataa milu samani weeye aw qiimatun ama qiimo weeye in yuban haddii la caddeeyo waxaa la kala siistay samankaa ah. mutaqawiman xaalu yahay oo mutaqawim yahay oo aanu mili ahayn masale haddaba timidoo fain yakun muajalan ninkani sheerkan uu iibsaday hadduu ku iibsaday wax eh, muajal ah oo dee labaatan kun siistay oo laakiin sanad laga sugayo adigii markaa haddaba isagii maxaad siinaysa fain yakun muajalan haddii uu markaa muajal yahay isagu waxa uu shaqsiga ku iibsaday yuajali waa loo dib dhigay isagana oo intii kan loo qabtay ayaa isagana la odhan waa lagu qabanayaa in ay aysara shafiicu yuajali shafiicu ninkan shafiicaha ah waa la ta'jiirin oo muddaan la siin in ay sala hadduu nin lacag haysta yahayo dee la aamini karayo aw yadman meli ama isagu yaanu haysaninbe uu damiinto qof hani ah oo lacag haysta oo lagu kalsoonaan karaa uu damiinto labadaa mid ahaan haddii la helo dee waxaa leeyahy shaqsigiina waad qaadan kartaa lacagtiina waa lagaa sugayaa muddada isagaba laga sugay sidaa qolaa ku hari doonto qolyo kalena si kalea udhigayaana wuxuu ku yidhi walxanafi cajalahu xanafigii isagu wuxuu leeyahy waxba taasi kama jiraan hadduu bixinayaa lacagta sababtu waa maxay de sababtu waxa weeye isaga haddii ninkii uu ka iibsaday uu aaminay isagu kuma qasbana kan inuu aamino oo la odhan maayo adigaba hebel baa ku aaminay adiguna hebel aamin dadku isku mid ma aha dimaduhuna isku mid ma aha isag iyo damiinkiisaba inaanu ku kalsoonayn baa dhici karaysa marka dee ninkii waxa weeyaan khatar iyo hawl laba gelinaye hadduu ninkani lacagtiisa u shubayana ha qaato hadii kalena ha u nabadgelin xanafigiisaasuu leey shaaficigiiba markaa isaguna sidaa khilaafayo wuxuu leeya tan lafteedu way adagtah taasi waa sida xanafiyadu ay sheegtayoo looma dayn karo ninkii laguma qasbi karo inuu ninkan aamino laakiin sidan xanafiyadu ay leeyihin laftooda ninkii waa dhacanya ninkan labaatan xukun marka meesha laga siiyey daynta ay tahay waxaynu ognahay shayga marka lacagta lagaa sugaya in la dallaco qiimihiisa marka haddaynu nidhaahno intiiba iminka hadda dejiyo dee markaa culays aan kan foolin ayaynu isagii saarnay wuxuu bixiyey wax lamida inuu bixiyana waa laga doonay markaa taasina ma shaqaynayso haddaba maxaa la samay wuxuu yidhi wa filmaxil yashfacu cinda shaaficiyi aw cajil fiqihii shaaficiga isagu wuxuu ka odhanayaa halkan khiyaar baa la gelinaya meeshan khiyaar baa la gelinayaa ninkan isagu ha kala doorto marka yashfacu wuxuu markaa shufco ku qaadan doonaa shaqsiga filmaxilli marka wakhtiga la gaaro waxaa la odhanayaa iska sug iminka ma qaadan karaysid marka iska sugo marka waktigii la gaaro labaatanka intood shubto marka adiguna muddadii waad ka faa'iidaysatay dee ninkanna waxa weeyaan dimad lama odhanin laguma qasbin dimadaada aamino markaa iska sugo muddada milkigii ha sii lahaado markii muddadii maxilkii la gaaro ayaad markaa kaga noqonaysaayo aad lacagtii sii u celin aw cajila ama uu degdeg ninkaa shaiici iminku lacagta iska bixi waa la leeya ama imika lacagta sii oo qaado haddaad adigu doonato hadii kalena iska sug intaa ha kula sii yeesho ha kula sii manaaficsado meesha marka waktigii la gaaro ayaad adiguna ku qaadanaysaa shufcada oo aad lacagtii shubaysaa shaaficiyadu marka ay musaasay yidhaahda taas marka iyada sidaa ayaa loogu kala baxo saddexdaa qowl ayaa ku jira shaaficiyada laftoodu aqwaal bay de kuleeyihiin iyo awjuh baa ku jirta masalada laakiin sidani waa sidii muctamadka waquwima الshikص اladii mahra jucil wالshaaficiي limahri mili yantaqim waquwima waa la qiimaynaya ashikص اladii mahran jucila shiqsigii shiqsigu waa sheerkii maarata qofku beesha qofka kale ku wareejinayo shiqsigii meherka laga dhigay gabadh baa meher loo siiyey oo ninkan uu yidhi waxaan meher kaaga dhigayaa sheerka aan ku leehay dhulkan haye bay tiri oo waa kan sidii ku guursaday kii markaa ay meesha wada lahaayeen baa doonayay inuu gabadhii ka jiito dhulkii oo dhan uu ka qaato isagu ku wareegay iyadii haddaba muxuu siinaya maxaynu hore u soo nidhi qofkan mushtariga ah ee laga qaadanaya maxaa la siin jiray wixii ka baxay soo ma iyada maxaa ka baxay dee nin kaley xalaal u noqotay wax kale meeshaa ma jiraan budcigeedii ayuu ninkani intan ku xalaashaday sowma haddaba halkan waxaa isku soo hadhaya horta waa maalikiye iyo iyo shaaficiye welilan qolyihii kale waa kuwii hore inooga hadhay yii waxaan ujeedaa waxaa halkan soo wadagelaya shaaficiye iyo maalikiye sowma shaaficiye malikiy malkan soo wadagelaya xanaabile iyo xanafiye waa inaga hadheenoo waxay yidhahdeen wixii la iibsaday unbay shufcadu gashay wixii meher loo bixiyey wixii dhiig maaragtay heshiis laga galay lagu qaatay iyo ma gasho marka iyagu inoo iman maayaan maalikiye iyo shaaficiye baa halkan ka garnaqaysa marka haddaba waxay leeyihiin maalikiyadii wa quwima waa la qiimaynayaa ashiqfu sheerkii baa la qiimaynayaa alladii jucila mahran ee meherka laga dhigay gabadhii markaa marka waxa weyaan laga qaato dhulkii inta sheerkii la qiimeeyo ayaa lacagta loo celinaya saasuu maalik maaliyada waquwima shiksu ladii mahran jucil washaaficiي limahri milin yantaqil mahrumili buu u baydhaya waqasmuhaa bianصibaa الshufaca wa qasmuhaa qaabka haddaba loo qaybsanaya shufcadii hadday sheerlayaashii ay badan yihiin bianصibaa shufacaai waa sida ay shufacadu waa jamcu shafiice sida ay wax u midi boqolkiiba shan iyo labaatan buu dhulka lahaa midna boqolkiiba shan iyo labaatan buu lahaa midna boqolkiiba konton buu lahaa labadii shan iyo labaatanlayaasha ah mid ahaan baa iibiyey qaybtiisii oo nin kale meeshii keenay labadii kalaa ka qaadanaya kan markaa sidee u kala qaadanayaan sidii ay u kala badnaayeen markooda horubay u kala badsanayaan midbaa ka kale ku labanlaamayay soo ma ila midna boqolkiiba konton buu lahaa midna boqolkiiba shan iyo labaatan markaa meeshii qaybtii iminka la iibiyey saddexunbaa loo qayminayaayo labana kanaa ku wareegaya kontonka markii horeba lahaa meelna waxaa ku wareegaya kii shan iyo labaatanka lahaa saasay markaa noqonaysaayo saasaa loogu qaybinayaa ayay qoladaasi leeyihiin maxaa yeelay waxaan waxaa lagu mutaystay waa sheerka haddaan sheerka rijinin dee xaqba looma yeeshan in laga qaato sheerkiina saasaa loo kala badan yahay marka waa la kala bagsanay wlxanafi cala ru'uusi wazacm xanafigu isagu taa waa diidan yahayo wuxuu leeyahay madaxyadaa lagu qaybinayaa soo laba qof ma aha si siman loo qaybsanaya waayo labada midalba dee shufcadiibuu xaqu leeyahay hadduu midalba keliga ah marka awooddan qaadashada ah way u siman yihiin si siman bay u qaybsanayaan shaafici markaa laba qowl buu ku sheegay masalada kitaabkiisa umka markaasuu kan ru'uusta a doortay laakiin musani baa mukhtasarkiisa labada qowl tarjiixiibuu ka reebayoo markuu soo ikhtisaariyey laba qowl baa ku jiro inuu soo naqliyey asxaabtu markaa iyagaa ku ijtihaadayoo xaggaa maalikiyada iyo xanaabiladii ay mareen bay mareeno ansibada bay yidhaahdeen laakiin ibnu rifce raxmatullaahi calayhi naskii shaaficiintu keenay buu yii asxaabtu de meeshani eh, waxa weeyaan waa la seegay shaafici naskiisii waa kan labada qowlba wuu sheegay kanna wuu doortay nas kale oo lama hayo uu kakale ku dooranayo markaa shaafici naskiisu xaggan xanafiyadu waafaqsan yahay laakiin madhabkii waa xaggaa hor ilan imaamka madhabka waa lala yeeshay wa fii mabiici waariin famaaliku qadama man fii sahmihi yushaariku waa hawl markaa maalikiyadu ay la gaar yihiin saddexdan bayd soo socda wuxuu leeyahay wa fii mabiici waariin inta badan shufcadu dhaxalkaabay gashaaba dhulkii la dhaxla haddaba waari dadkii isla dhaxlay dhulka mid kamidihii haddii uu iibinayo qeybtiisii ama uu iibiyaba famaaliku imaam maalik qadama wuxuu hormarinayaa man fii sahmihi yushaariku qofka sahmigiisa iyo nasiibkiisa lale ilan dadkii waa kuwa faraaidii maaragtay qoloba ay wax ku wada jirto marka hadday maalan inan ahayd ciddan wax iibinaysa oo maydkuna uu laba hablood ka tegey iyo adeer maarata adeeradoodii wax noocaas oo labadii hablood sulusay bay da dhulkii kalena baaqigiiba yeelanaya haddii markaa labadii hablood midi ay sheerkeedi iibinayso shufcada wuxuu siinayaa un maalig inantii kale ilan iyadaa sahmiga kula jirtay qoladan kale sahmiga kulama jira dhulka way kula jiraan laakiin sahmigan ulusaynka ah kulama jiraan markaa maalig wuxu le kanaa la qadimaya qolyaha kalena waxay leeyihin dhulka sow lama wada laha dhulkii wuu isku jiraa labada hablood iyo adeeradoodba dhulka way isla leeyihiin oo damiidka markaa aabbahood maala walaalihii ah way isla leeyihiin markaa dhammaantoodba inantaasi qeybta ay iibisay sidii ay u kala badnaayeen ha loogu kala badiya ama madaxyada lagu qaybiya sidii lasuu khilaafsanaaye way soo wadagelayaanb wuxuu yidhi wa fii mabiici waariin famaalikun famaaliku qadama man fii sahmihi yushaariku uma dawi sihaami mulaqan markaasuu haddana wuxuu kusoo xijisiinayaa haddii qofkani keligii uu markaa sahmiga lahaa oo cidi aanay la wadaagaynin marka uu qaybtii sii iibiyo wuxuu le casabadu ha dambayso ee wixii dawilfuruudka ahaa asxaabulfuruudkii ayuu haddana odhanayaa iyagaa markaas kari u dhex yaalla qolyaha casabada ah uu dambaysiinaya uma dawi sihaami mulaqan markii markaa la waayo qofkan qof sahmigiisa lalahaa fariidadiisa lalahaa wuxuu haddana kuwii maarata asuumta lahaa ee asuumta alka faraaidii baa loola jeedaay kuwii asxaabulfuruudka ahaa ayuu dhexdhigayaa casabadiina wuxuu leeyahay waa laydinka horeeya wamaa yabichu caaibun haddaba cagsiga u kaale casabadiibuu mid kamidii qaybtiisii iibinaya maxaa la yeelaya wamaa yabichu caasibu bulay wixii caasib uu iibinayo casabadii mid kamid ah hadduu qaybtiisa iibinayo falaa muqadama halkan muqadam ma jiro oo waa loo siman yahay casabadii iyo asxaabu sihaamtii waa u siman yihin bule waayo de asxaabu sihaamkunbaa la horreysiin jiray casabada lamaga horreysiin jiray markaa dee ha ka mid noqda casabadii oo isku halkaa baaba ka soo wada galaan laakiin haddaan sihaamtii la horreysiinaynin in loo sinaado wax ka sokeeyaa waxaasoo dhamina madaahibtii kale kama jiraan wa qiila fiihi waxa kale oo la soo naqliyey qadiman man yacsimu haddii caasibu qaybtiisii iibinayo wa qiila fiihi yani fil caasibi yabiic weeyaan caasibkaa iibinaya waxaa kaloo la sheegay qadiman hormari man yacsibu casabadii ka hormari calaa siwaahu ila halkaas kuwaas isku gruub yihiin gruubkiisa horraysay wa calayhi ashhabu ashhab bn cabdilcasiis asxaabtii maali ka mid ahaa ayaa isagu sidaa yidhi laakiin maalikiyadii qowlkaa way ka hiiliyeen intaasoo dhan madaabta kale kuma jiraan wain yaib bacduhum aw yucridii faalibu shufcati laa yubacidi wain yaqib bacduhum raggii haddaba shufacada ahaa xaqlayaasha ah qaar hadday maqan yihiin kuwa shaarka isla lahaa aw yucrid ama qaarkood ay yidhahdaan ma ka haddaba isagu inuu shufcadii qaata doonayaa laa yubacid yaanu kala qaybinina ama ha wada qaato ama ha ka wada tago mid baa maqan kuwii sheerka meesha ku lahaa intii kalea joogta ama midba ha noqdo ama laba ha noqdo waxaa laleeyahy ama wada qaata idigu oo qaybsada iminka yani waxa wey dee sidaad markaa wax u kala lahaydeen ama sidii madaxyadiina ha laydinku qabiyo ama ka wada taga oo ka tanaasulo markaa hadday wada qaataan ma odhan karaan ka maqan qaybtiisa waanu iska reebaynaa ilan hadhowtole say wax noqon karaan mayne lagama yeelayo waayo ninka dhibaataa la soo gaarsiinaya wixii qaybna laga qaata qaybna ehm, haddana madaxa kula jiro marka markii ay wada qaataan kii markuu yimaado isaguna khiyaar buu leeyahay inuu ka qaato intiisa oo lacagtii uu celiyo inta kusoo hagaagaysa iyo inuu u daayo khiyaar buu kuwa laftoodu sida shaaficiyadu ay leedahay madaahibta kale waa iska de tafriic oo waxba sii sheegi mayn in lasoo baaray ubaahan tahay kuwa laftoodu xaq bay u leeyihiin inay iska dib dhigaan ay la sugaan imanayo oo ay yidhahdaan dee hawlun baa dhacay sayto wada qaadan lacagtii dhiibo in haddana hadhow toolan laga qaato taaguma hayno inay yidhahdaan xaq bay u leeyihin wain yaqib bacduhum qaarkood hadday maqan yihiin aw yucrid ama bacdi markaa iska daayo fa aalibu shufcati kii shufcada rabaa laa yubacid yaanu tabciidinin wabacadu tabciidkii way ogolaadeen waa la qaybinayaa maaragtay shaqsigii in caaqidun tacadada uu tiro yahay saddex bay meesha ku wada lahaayeen laba ka ayaa ninka ibiyey intoodii hal mid baa ku soo hadhay soomaa wuxuu awood u leeya inuu wixiiba ka wada qaato iyo mid ahaan intii uu ka iibiyey inuu ka qaato waayo waa laba iib baa la kallaleeyahy mar hadday laba nin meesha kaa wada iibiyeen laba iib bay xisaabsan tahay markaa mid waliba axkaamtiisuu yeelanaya wa bacadu tabciidkii way ogolaadeen in caaqidun tacadada haddii caaqidku uu mutacadid yahay marka caaqidku baa'iciina uu noqon karaa mushtarigiina uu noqon karaya marka in laba ay mid sheerkoodii ka wada iibiyeen waa suuro inay mid sheerkiisii laba isla iibsadeenna iyaduna waa suuro oo mid sheerkiisii hadday laba isla iibsadaan markaa lafteedana kuwii markaa uh, gudaha ku jiray waxay awood u leeyihin midna inay ka qaataan midna iska daayaan wain yakun caqduhumuu muwaxada waa kaa koyri hadduu doono haba noqde mid mar qura dhacay oo hal mar laysla wada iibsadayba ha noqdee kol haddii labadii daraf uu midi mutacadid yahay ama baayicii mutacadid yahay ama mushtarigii mutacadid yahay baycatayn baa laga soo qaadaya waa laba iib لا maaliku halkaa maali ma ogola maali isagu haddii caqdigu uu muwaxad yahay caaqidku haba tacadude ma ogola in markaa waxa weeyaan la tabciidiyo ma ogola oo halkan wuxuu leeyahay waxaa la eegayaa caqdi caaqidka lama eegay laakiin de markii aynu radubilcaybka maraynay xagga kale ayay maalikiyadu marayeen way ogolaayeen in caaqidka la eego walxanafi xanafigu maa bacada ma tabciidinayo ma kala qaybinayo wixii la iibiyey inda itixaadi mushtarin haddii mushtarigu uu mid qula yahay oo baayicu uu mutacadid yahay bilaa ridaa haddaanay markaa mushtarigu aanu raalli ku noqon marka xanafigu suurad buu soo reebaya ul lama tabciidinayo wa waa marka mushtarigu uu yahay baaicuna uu mutacadid yahay markaa dee dararkaa culusoo nin qura ayaa wixii uu iibsaday qaybna u daynaysaa qaybna ka reebaysaa waxaanaynu isla rabay baa laga yaaba markaa culays baa ka soo kordhaya buu yidhi ma eh, halkaa laga tabciidin maayo ama haddii ay laba maaratay laba mushtari ay yihiin iyo hal baa'ic taasi mushkilad male dee labadiinina dinad ila kolleyba kale intiisii buu haysanaya kaasunaad wixiisa ka qaadato darar kuma sugna buu leey laakiin marka nin qura wixii yahay wax isla rabay ayaa ka kala tuuraysa saasuu isagu yidhi qolyaha kalena waxay leeyihiin isagaa laba ninka kala iibsaday markaa laba baycay meeshu noqotay waxaa laga soo qaadaya isagoo intuu kal intiisii iibsaday haddana kal intiisii iibsaday oo laba safra ka kala dhigay wain ata alghaa'ibu xaqahu alab min mushtarin aw min shaaficin qad sulib waa tan markaa masalada qad salab wain ata alghaa'ibu kii maqnaa marko yimaado xaqahu alaba xaqiisibuu raadsanaya min mushtarin ama kii iibsaday haddii loo daayey ayuu ka raadsan aw min shafiicin ama kii markaa shafiic ahaa oo qad salaba hore u sii qaatay oo wixiiba sii wada qaatay ayuu ka daba tegayaayo uu markaa intiisii ka soo ceshanaya horeynu sharxan masalada wa bacduhum yamnacuhu culamada qaar baa u diidaya haa'ibkaa inuu wax ku noqdo waxay intii aad maqnayd ka nakhaci sida imaamkii ibraahim anakhaci oo kale waa diidan yaho wuxuu leeyahay waxba ka daba tegi maayo hawshaasi waa hawl markaa dhammaatay wa fi lbaciidi almancu lilbatti wuci waaya walmancu diidmo la diidayo inuu ka daba tago ayaa wuciya lasoo xifdiyey fi lbaciidi ka fog ee haybadiisu ay baciidka tahay lilbatti imaamkii cumaan albatti faqiihii basra ayaa waxaa laga soo naqliyey inuu isagu yidhi haddii qaybadiisu ay baciid tahay weliba munqatic ka cabiraya ibn lmundir nin yani warkiisiiba lalayahay haddii uu markaa kaasi soo noqdo kaasi waxba ka daba tegi maayo isagu laakiin jamaahiirtii xaggaa kalay maraya wahiya cala lfawri ligayri man cudir wabialaaati lada thawri qudir wahiya cala lfawri waa si deg deg weeye shufcadu liayri man cudira qofkii aan cudurdaar lahayn sida kaa maqnaayoo kale kuwii kale waa inay degdeg shufcadii ugu qaataan markaad ogaata inuu iibkii dhacay lacagtiina intay tahay aad garato degdeg waa inaad go-aankaaga u ridato aad tidhahdo ama waan qaatay ama waan iska daayey wbialaain lada hawri qudira qudira waa lagu jaangooyey bialaain alaaati ayaam wey lada hawriyi imaamkii sufyaan athawri agtiisa waa qowl shaaficiyada lafteeda ku aanu raalli ahaansha muujinin mudduu haystaa odhanayaana isaguna wuu jira maaligna isagu waaba kanoo wamaalikun bisanatin liman xadar yani waxa weye wamaalikun maalik qadara wuu ku qadaray wey bisanatin sanad buu ugu qadaray liman xadara kii markaa xaadirka ahaa wa sanatin sanadna min bacdi cawdin min safar marka safar laga soo laabtana iyadana sanad ayuu qofka siinay kii qaa'ibka ahaa markuu soo noqdo sanad buu haystaa buuli kii xaadirka ahaana sanad buu haystaa inuu ka fikira arrinta laakiin haddii laga helo raalli ahaansho inuu iska ogol yahay ninka inuu meesha soo galo wax muujinaya haddii laga arko way ka dhacaysaa buuli marka waa iska ijtihaadi uun yani waxa taqdiiraadkan iyo arrimahani qolyaha calalfawrligina waxay leeyihiin ninkan awood baa la siiyey marka awooddii iska markaa waxa weeyaan ma noqonayso wax sii daysan ee inuu dib dhigo lafteedaaba waxay tusinaysaa inaanay ka go'nayn inuu waxaan qaato watuurau shufcatu wlkuufiy manac abcan xadiid ka soo arooray ashufcatu ka xalli lciqaal laakiin waa daciif aad buu liitay watuurau shufcatu wlkuufiy manac wain bana lmubtaacu aw yaqris qalac shafiicuhu watuurasu waa la dhaxlaa ashufcatu shufcadu qofkii shafiica ahaa ee qaadan lahaaba hadduu dhinto intaa warkiima soo gaadhin ayuu dhintay amade haddaynu nidhaahno sanad baa la siinayay sidii maalig sanadka dhexdiisiibuu dhintay warafadii miyuu xaqu u gudbayaa haabay leeyi jumhuurku walkuufiy manaca abu xaniifana wuxuu leeyahay waxaani maal ma aha waa awood awoodna lama dhaxlo laakiin qolyaha kale way dhaxalsiinayan waa le awoodda lafteedu macnay samaynaysa wain bana lmubtaacu aw yagris qalaca shafiicuhu haddii ninkii iibsaday uu markaa meeshii wax ka dhiso ama uu geedaba ku beero qalaca shafiicu kii shafiica ahaa kolkuu wixii qaato wuu iska fujinaya markaa oo dee siduu u dhisayaa meesha waba la wada leeyahay dee si markaa xadgudub haddii uu dhisay markaa ay noqonaysaa taasi laakiin wuxuu ku yidhi walow muqaasiman cudira hadduu doona haba noqdo kan meesha dhisanayaa mid inta wixii uu qismo geliyey uu la qaybtamay oo la qaybsaday deetana dhistay ninkan shafiica mid markaa waxa weeyaan muqaasimahoo ninkii intuu la qaybsaday uu ninkii dhistayba ha noqdee laakiin hadduu la qaybsado arrintaasi waxay keensanaysaa inuu raalli ku yahay ninkan soo gelidiisii laakiin cudire buu kuyi cudurdaar buu haystaayo waxbaa qaldan say waxu qaldan yihiin ninkan waxaa lagu yidhi meesha afartan kun baa la kala siistay deetana madaxuu qabsado uu iska kolkuu iska daayay baa inoo qaybinay waa la kala qaybsaday dib buu ka soo gaaday meesha in labaatan kun la kala siistay maxaa leeyahay markaa ninkii wax isqistay oo meeshii hagaajistay ayaa waxaa la leeyahay iska keen dhismihii iyo dhirtii iyo wixii oo dhanna waa laga duminay soo arki maysi wuxuu ku yidhi laakin lidaabi carshi qalcihi jubira lishaafi kan haddaba muqaasimka ah ee maarata lala qaybsamay jubira waa loo kabayaa biarshi qalcihi baa loogu kabaya fujintaasi dee waxa weya dhismaha iyo waxaa ka dumay qiimahoodii ayaa la siinayaa taasi way bannaan tahay waxaa kale oo bannaan markaa halkan walow muqaasiman cudur laakin lidaa biarshi qalcihi jubir lishaafici waaxmedi shaafici iyo axmed waxay leeyihin haddii laga fujiyo bedel baa la siinaya oo magdhow baa la siinaya ila ninkan cudurdaar buu leeyahay oo waxaan si xaqa ayuu ugu dhistay wajacalaa shaafici iyo axmed waxay yeeleen lahu ninkan muqaasimka ah ee shafiica ah tamallukan inuu iska milkiyo dhismihii iyo dhirtii wa yucil badala oo qiimaheeda u bixiyo inaanu duminin dhirtii iyo dhiskii ee u daayo ninkana lacagtii inta la qiimeeyo lacagtii uu u celiyo iyadana awood buu uley markaa labaa la kala dooransiinayaabay leey inuu wixii fujisa yidhaahdo deetana arshigii markaa u dhaxeeyey iyagoo dee waxa weeyaan taagan iyo iyagoo duman maaratay la fujiyey qiimaha udhaxeeya uu markaa bixiyo farqiga oo siiyo iyo inuu isagu iska wada qaato oo uu lacagtii u celiyo labadaasuu kala dooranaya ila ninkani xaqlu ahaa milkigiisiibu waxaan maaratay ka sameynay mutacadi ma aha amaa kii mutacadiga ah ee aan la kala qaybinin wax iska dhistay de kaa wixiisa iska fujinaya laysa licirqi aalimin xaqun weeyaan haddaba halkaa inaanu abu xaniifa ku jirin baad moodaysa iyo maaligba maali kuma jiro maali kan uu soo socdaaye wacinda alasbaxiyi haadaa cayini waa kan ku yidhi wacinda alasbaxiyi imaam maalig agtiisa haadaa kan dambe khiyaar kan dambe cayin tacyiiniyo kan dambe uunbaa la samaynayo maalig leey tamawluk lama qalcinaya qalcintii waa fasaade ninka qiimihii unbaa loo celinayaa ayaa markaa maalikiyadu iyadoo ay leeyihin marka xanafiyadii inaanay halkan ku jirin baad moodaa laakiin way ku jiraano maaragtay waxa weeyaan iyagu waay halkaa tamalugaasi ayaa isaguna maarata ku jira xanafigi markaa wajcalan lahu tamalukan wayucطi اlbadala saasaynu markaa ka dhigi wajcalan waxaad markaa eh, aada u yeeshaa lahu wajcalan markaynu dhahno markaa labadoodii waynu ka saarnay u yeel baynu leey lahu waxaad u yeeshaa ninkan muqaasimka tamallukan inuu tamallugo wa yucti lbadala oo bedelkiina uu bixiyo dhammaantood markaa taa way isla ogol yihiin khiyaarkaa inuu haysto abu xaniifa kii qalcigiina wuu ogol yahay laakiin waa bilaa jabri isagu waxba looma kabayo buu le hadii qalcigii la qaato maaligna kan tamaluga ah ayuu waajibinayaa wasadaquu mushtariyan fi amani wasadaquu waxay rumaysanayaan mushtariyan iibsadaha fi amani xaggii lacagta hadii laysku qabsado wuxuu yidhi soddon kun baan siistay markaasuu mushtariguna wuu iska hadla shafiicu yidhi waa iska hadlayaa labaatan kun baa laga siiyey hadduu markhaatiya keeno waa waayo waxaa la dhaarinayaa uun mushtariga maxaa yeelay waxaa la leeyahay isagaa caaqid ah oo darafka ahaa bayca adigu ajnabi baad ka ahayd bayca wshrط لغayri أحmed الtaraadi lنasci milki aw qaضاء الqaadi wabadlu maali cinda maalikin kafaa bilaa ridan kadaka in yushid wafaa washruط waxaad u shardidaa ligayri axmed axmed wixii ka soo haray ataraadiya shardi in la isla ogolaado oo shafiici iyo mushtarigi isla ogolaadaan linasci milkin milkigiisi markaa loo jiito oo shaiici u maalig u noqdo waa inay ka heshiiyaan o yhado waan qaatay isna haye yidhaahdo oy soo ogolaadaan aw qadaa alqaadi hadday isku afgaran waayaanna in qaadigu uu u xukumo ninkan inuu shufcadii uu markaa xaq u leeyahay oo ku martax weyaan tamalugo marka loo xukumona iyadana xukunkaana wuu ku milkiyayaa wa badlu maalin cinda maalikin kafa imaam maalik agtiisa in lacagta la dhiibo ayaa ku filan bilaa ridan xataa yaanu kan kala aqbalinba ha diido lacagta xataa qaadashadeeda isagoo diidaya aduu lacagtii ugu dhigo waa ku filan tahay kadaaka in yushhid saasoo kale haddii uu markhaatiya u sameeyo waxaa shubcan ku qaatee ogaada markhaatiya uu u sameeyo iyadana wafaa kamala wey way u dhammaystirantayo milkigii wuu yeelanaya markaa eeg markaa maalik eh, axmed raxmat ma shardiyayo qadaaulqaadina ma shardiyayo shuhuuddan iyo waxaana ma shardiyayo waan qaatay taasaa ku filan hadhowtana lacagta u siinaya shaaficiyada laftoodu hadal sidaa u eg waa leeyihiin oo waxay leeyihin arrintani shareecadii baa u xukuntay qofkan uma baahna inuu qaado u xukumo nebigaa u xukumay calayhi salaatu wasalaam waana xukun mujmac calayhi waxba loogama baahno qaadiga taraadina waxba loogama baahno waayo waa xaq shareecadu ay u xukuntay saasay markaa leeyihiin xanaabiladu shaaficiyadana kutubtooda qaar badanoo saa ay uga qoran tahay way jiraan laakiin minhaajku intuu yidhi maarata waxa weeyaan waxaa ku filan inuu tamallaktu yidhahdo waan qaatay uu yidhaahdo ayuu haddana yushtaradu maca daalika uu raaciyo in ama qaadigu xukumo ama lacagtii uu siiyo kana uu qaato marka waa talaadagii bay noqonaysa ama maaragtay waxa weeyaan qaadigu uu ku ijbaariyo qaadoonaya lacagta ku yidhaahdo marka in qaadigii aanu meesha ka baxsanayn ayaa minhaajku uu sheegayaa haddii aan taraadi jirin markaa saasun baanay shuraaxda minhaajkuna ay iska ictimaadayaan laakiin madhabka xanaabiladu sidaa xanaabilada udhigaysa waa madhab qawiyo madhabka ka dhex jira qowl qawiyo madhabka dhexdiisa ka jira wey imaam maalik markaa in xoolihii loo dhigaa ku filan buu leeyahay in markhaatiya loo sameeyaa ku filan saana isagu markaa waa uu yidhi kitaabu lqisma halkani markaa waa kala qaybintii xoolaha la kala qaybinaya wixii la wada lahaa sidee loo qaybinaya ama dhaxal waxaan ha noqdo ama se kala ha noqde eeg ma aha imika ka hadli mayno faraaidii iyo sihaantii iyo wixii laga hadli maayo kolkii aada ogaatay qof waliba inta uu markaa meeshan kuleeyahay markaad dhaxalkii qaybisay ee deetana dhulkii maalan de qof waliba intuu leeyahay aada soo saartay nisbadii muawiga ahayd ama wixii lamidka ahaa bal haddaba dhulkii sideed u qaybinaysaa arigii sideed u qaybinaysaa geerii sideed u qaybinaysaa waxaasaa laga hadlaya ama dadkii dee ahaaba qaabka aada ugu kala qaybinayso marka way ka duwan tahay arrintani arrintii faraaidka way ka duwan tahay waa waa amaradiid waa shaqadii danuintii camaliga ahayd weeye marka lasoo dhammeeyo masalada dhisideedii iyo wixii marka laga soo dhammaado dadka xoolahoodii sidii loogu kala dhiibayay weeyaan takuunu fi riqaabi wlmanaafici wاlbadءu biاlأwali laa bالtaabici أkharuhum laa yujbiruuna infuqi بالqسم نفع kاna qبلh qصب وبعض صحب الشhاaفiعي والحمyر يقول إن أمkاna نفع يجبري وإن يكن بعض به تضررا فالحنبلي والمالكي لن يجبرا والشhاaفiعي أجاaب كالنعمان منتفعا وقيل يجبران وعكسه وقيل في الربع qصب لمالك ولو به النفع عدم وكلهم لا يجبرون الممتنع من قسم جنس مع سواه قد جمع كجمع دور ويقول الحميري إن تتفق وتتقارب يجبري وإن دعا لبيع ما لا ينقسم إجبار مانع لأحمد اللزم كمالك إن مانع البيع نكس عن التزام ما بتشقيص النقص وبالتراضي جاز كل ما منع إن لم تكن إضاعة فتمتنع وسمها بقسمة وسمها بقسمة اختيار وغيرها بقسمة الإجبار وقسم ما يكون ذا استواء كحنطة يكون بالأجزاء كما يكون بتعادل القيم إن تختلف أجزاء شيء wqiila laa ijbaara fi ma cudila can imaam shaaficiyi nuqila warubama صuxixa qasma bmn wwasmahu bqismati radi qmn walaysa yujbaru ladii min hamtana lأnaha baycun bilaa khulfin waqac كقسم الاختيار لا في الواقع بقسمة الأجزاء عند الشافعي ومالك سهل في ذا إن وقع في الربوي تفاضل فما منع وقسمة الإجبار فرز ولدى نعمان معنى البيع فيها قد بدا كذاك عند الشافعي التعديل على الذي في المذهب التعويل وبعد تعديل أو استواء يقرع الاستبيان الأنصباء وتلزم القسمة بالإقراع في قسمة القاضي بلا نزاع كذا التراضي واشترط للشافعي بضم هذه بعد ذا التقارع وما يكون بيعا فكالبيع جرى فيه خيار عاقد ما أجبر وتنقض القسمة إن غبن ظهر والشافعي في الفرز والجبر حصر وإن من المقسوم شيء يستحق لغير مقسوم له فالنقض حق إن كان عند مالك في أكثر من نصف حصة وقال خيرا والشرط للنعمان أن يشيع ما يستحق فيه جميعا ولا انتقاض في أصح الشافعي إن يكن استحقاق بعض شائع والنقض بالعيب كبعد والنقض بالعيب كبيع وطرق لمالك تفصيله في المستحق وقسمة المنافع المناوبة تهيئا سمية ومعاقبة والحنفي, والحنفي من أباها أجبر ولم تجز في غلة مثل الكرى وهي, إج وهي, وهي إجارة لمالك فعن لزومها إن عقدت إلى زمن وأجزأ الواحد في التقسيم لجلهم واثنان في التقويم ويمنع القاسم أجرا إن نصب من الإمام إذ له رزق ضرب وغيره يأخذ ممن يقتسم وطالب القسم لدى الكوفي غريب ووزعت بالملك لا للمدني كالحنفي إن لم يكل أو يزيد تكون waxay noqotaa waxa la qaybinayaa ama qismadu fi riqaab acyaan ashyaa la qaybsada wal manaafic manfaco iyo waxtarna waa la qaybiya wal badu bil awwal waxaan ku bilaabaynaa ka hore oo riqaabta qaybinteedii la bi taabici ka kala ku bilaabaynaa manaaficda taabica waa isagu marka hore asal waxa riqaabta asal manfaacaduna waa taabic marka manfaacada xagga dambe ka keeni doonaa horta imika waxaynu ku bilaabaynaa buu yidhi riqaabtii ama ashyaadii qaybintoodi ashyaadii baa markaa la kala qaybinayaa wuxuu yidhi akaruhum fuqahadu badi laa yujbiruuna ma in fuqida haddii markaa waxa weeyaan la waayo bilqasmi qaybinta haddii lagu waayayo nafcun waxtar kaana qablahu qusida qaybinta ka hor maqsuud ahaa shayga la qaybinayo waxaa la eegayaa markii la qaybiyo waxtarkii uu lahaa markii hore ee maqsuudkiisu ahaa ma sii mid walba ma helayaa wax sida uu isticmaalo musqul bay ku yidhahdeen noo qaybay wadaleeyiin oon isku khilaafin waxaad eegaysaa waxaan laba musqulood ma noqonaysaa mise ma noqonayso markaa fuqahadu badi waxay leeyihiin haddii aanay manfacadii hore sii soconaynin oo wixii mid walba waxaa usoo harayaa afartan senti ama maaratay wax kas ka siiba oo aan mashquul noqon karin xaaladaasi fuqahadu waxay iyagu hadday ku heshiiyaan waa halkee markaa lafteedana waxay leein adigu uma qaybinaysa waa qaybsadaan ila nooc fasaadaa jireen laakiin haddii midi uu soo istaago ada lama qaybinayo lama qasbi karo akaruhum fuqahadu badi laa yujbiruuna ma qasbayaan in fuqida haddii la waayo bilqasmi qaybinta lagu waayayo nafcun waxtar kaana qablahu qusida intii aan la qaybinin maqsuud ahaa wixii maqsuudka ah manfaco kaleba ha laakiin manfacadii markan jirtay ee maqsuudka shaygan ahayd hadii ay meesha ka baxayso kii diiday lama qasbayo yaa khilaafsan wa bacdu saxbi ashaafici walximyari yaquulu in amkana nafcu yujbari asxaabta shaafici iyo asxaabta imaam maalik qaar ka ayaa waxay leeyihiin haddii si un wixii loogu intifaaci karayo waa la qaybini seef baabay wada lahaayeenoo seeftii bay ku heshii waayeen hanaloo qaybiye bay yidhaahde de seeftii haddii la qaybiyama laba seefood bay noqon laba seefood ma noqonayso laakiin dee midiyayax bay noqonaysaa soo maa markaa qolyahaasi waxay waa loo qaybinayaa manfacadaa kaleba ha u wareegaan laakiin jumhuurku waxay dhahen waba lama qaybinayo hadday u qaybsanayaan qaybsadaan waxaas wax qaadiga lagu mashquuliyo ma aha wain yakun bacdun bihi tadarara haddii haddaba qaybintii bihiid waa bilqasbi wain yakun bacdu haddii dadkii wax qaybsanaya qaar ay noqonayaan tadarara cid markaa ku dhibaatootay bihi bilqasbi qaybintii musqushan maaragtay yar mid baa wuxuu leeyahay boqolkiiba toban ka kalena boqolkiiba sagaashan buu leey haddii markaa la qaybiyo karintiisu musqul waa u noqonaysa kanna intiisu de waxba u noqon mayso haddaba haddii midi uu ku dhibaatoonayo wain yakun bacdu haddii dadkii qaar tadarara bihi bilqasmi uu ku dhibaatoonayo falxambali waalmaaliki lan yujbiraa xambaliga iyo maalikigu waxay leeyihiin kii yimaado ka kale loo qasbi maayo iyagoo isku heshiiya unbaa loo qaybin laakiin haddii aanay ku heshiinin oo isku qabsadaan mid ha la qaybin midayaan la qaybin qasab meesha ayadana ma jiro waayo de meeshii darar baa yaalla wshaafici shaafici isagu ajaaba wuxuu ajiibayaa ka nucmaan sida nucmaanba u yahay weeyaane muntafican kii muntafica ahaayee waxtarka helayay hadduu isagu meesha uu yimaado isagu uu muddaciga yahay uu halla qaybiya leeyahay dee waa nin u socda inuu xaqiisii gaar ula baxo faa'iida doonna ah faa'iidana ka helaya markaa waa loo qaybinaya oo waaiyo kan kale miskiinka ahe wiiisde marka horeba intaasuu bulaha in wixiisa de haddii uu maaragtay waxa weyaan kan uu ka iibsanayo inuu ka iibsada hela iyo hadduu cid kale si kale maarata meeshuu la aadayay isago hala aadey ninkan waxa weeyaan madaxa iskula jiri maayaan baa leko haddii ninkani uu faa'iido gaadhayo waay waqiila waxaa la yidhi yujbaraani maya labada kiian loo qayba yidhaahdaba waa la qayba hataa ti kii maaragtay bilaafaayadaha isagu soo taagayo hala qaybiya leeyahay waa la qaybinaya kan kale hadduu hala qaybinaya waa la qaybinaya qoladaasi mar haddii faa'iido labadii daraf darafkuu gaadhay waay xanafiyada ayaaba qaarkood ay yihahdeen calayhi alfatwa laakiin haddana muctamadu ma wa cagsuhu cagsigana waa la sheegay oo odhanaya midnaba lama qasbayo waxa wey marka cagsuhu marka ada midnaba lama qasbayo waa xambeligiiyo maalikigii sanay noqonaysa lakiin maqsuudku wuxuu ahaa kaa hore cagsigiisa waa weji shaaficdu ay leedahay markaa in dib loo tacdiiliya noqonaysa ajaaba ka muntafican sow maaha cagsigiisa ayaa ay leedahay oo kii kayrulmuntafica ahaa haddii uu isagu leeyahay ha qaybiyo ka kalena uu diidan yahay waa la qaybinaya wejhi odhanaya oo shaaficiyadu ay leedahay ayaa jira wa qiila kale oo la yidhi fi rabci markii dhul uu wuxuu yahay ilan waxaynu ka hadlaynay ma aha uundhul waynu ku tusaalayn musqusha laakiin waa shay kasta oo noocaan seefta tusaala usoo qaadanay wa qiila fi rabci waxaa la yidhi haddii ay dhul tahay qusima waa la qaybin limaalikin maalik agtiisa walow bihi nafcu cudima xataa wax manfaco ahba haddii aan laga gaadhin dhulka wixii kale ma ah dhulbaa hanaloo qaybiya ay leeyihin midna faa'iide kama gaadhin maaha xataa faa'iidadii maqsuudada ahayd xataa faa'iide kale aanu ka oo wax yaryar bay noqonaysaayo aan waxba lagu fali karin imaamu maalik raximah llahu tacaala qowlkaa ka soo naqlinaya ibnu cabdilbar kaafiga weliba wuxuu leeyahay maalik qowlkiisu arrintaa iskuma khilaafin saasuu isagu yii qowlan waaxidan asxaabtiisiina qaar baa ku waafaqay bui reer madiina laakiin badi asxaabtiisi way diideen buuri qowlka waa khilaafeen oo dawatay soo maraynay xataa haddii iska daa manfacaba la waaya manfacadii maqsuudada ahayda markan hore looga dan lahaa haddii la waayaabanay qaybinayni waa qowl markaa jiro inuu yahay ubaa loo soo naqlinay de imaam weyno dee aimadii muslimiintiina uu ku tegay laakiin muctamad iyo wax u dhow toona kama maalikiyadi wa kulluhum fuqahadii dhammaan laa yujbiruuna ma qasmayaan almumtanica kii diida min qasmi jinsin in qayb eh, jinsi lala eh, jinsi la qaybiyo jinsigaasoo qad jumica lala jamciye macsi waa wax kale ari iyo geel isku jira ayaa waxay leeyihiin qaar baa waxay leeyihiin isku jir hana loogu qaybiyo ha la ysku qaybiyo ayaan arigana gaar loo qaybin geelna gaar loo qaybin ama guri halka yaal maarata halkan iyo guri kaloo halka ila ha la ysku qaybiyo oo dadkii qaarba guri ha ku soo hagaago midna wuxuu leeyahay mayd anigu taama ogoli mid walba gaar loo qaybiyo arigana gaar loo qaybiyo geela gaar loo qaybiyo ama gurigan gaar ha loo qaybiyo kaa kalena gaar loo qaybiyo ayuu midi leeyahay haddii sidaasi ay dhacdo fuqahadii cidina ma qasbayso kaa diideen waayo waxaan maqaasidoodii baa kala duwan baa laleeyahy wa kulluhum dhammaan fuqahadu laa yujbiruuna ma qasbayaan almumtanica kii diiday min qasmi jinsi jinsi in la qaybiyo mac siwaahu qad jumica wax kale lala jamciyey oo wixii inta laysku wada daro hal mar hala qaybiyo hadday dadkii qaar diidaan lama qasbi karo waxa le guriganna waa laydin qaybinayaa hadduu da qismada aqbalayo kaana waa laydin qaybinaya midwalba gaar baa loo qaybinaya ka jamci duuri waagan ku yidhi sida markaa waxa weeyaan guryo jamac ah wa yaquulu lximyari imaamkii maaligaha isagu wuxuu leeyahay xaggan guryaha in tartafiq yani tasaawo weeye siman tahay xaggii eh, ragbada iyo qiimaha rabitaanka booskay ku taalla iyo rabitaanka ama rabitaanka dadku asay u rabaan iyo qiimaha ay leedahay hadday ka siman tahay watataqaarab waa aggii boosaska halkay ku taalana ay isku dhowdahay oonay kala fogeyn guryahan guryuhuba arrintan u gaartay ajnaastii kale maaha yujbar waa la qasbi guley maalig baa wuxuu soo reebayaa guryuhu hadday isku dhow yihiin isku qiimana yihiin waa la qasbi kii maarata diida in la isku qaybiyo ee yidhaahdo mid bagaarkiisaha loo qaybiyo kaa waa la qasbio waa la isku qaybin buu maalig leeyahay qolyaha kalena maybay leeyihin guri kastaaba waxa weeyaan gurigu wuxuu sidiisaba wuxuu qiimo maarata kuleeyahay booska uu ku yaalo marka kol haddii ay laba guri kale yihiin wuxuunba isdheeraanayaan markaa imika dhaxalkan la qaybiya inta badan waxbaa isku wada jiraan marka hadday dadku isla ogol yihiin ubaad qaybin karaysa ad isku wada qaybinayso haddii kale qayb walba geelana sidiisaa loo qaybin ariga sidiisaa loo qaybin beerta halkaa ku taalna sideedaa loo qaybin guriga suuqa ku yaalla gaarbaa loo qaybin kan kale halkan ku yaalla gaarbaa saasay noqonaysa waa lagu kadeelmiya marka inaad faraha ka qaadda lagu qaati ilahay inta soo heshiinaya xataa qaadigii baan qasbi karayni wain dacaa haddii uu ku baaqo libayci maa laa yanqasi wixii aynu nidhi qismo ma gelayo oo lama qaybinayo haddayna isla ogolaanin kii hadduu haddaba ku baaqamidi ha la iibiyo haddaba uu idhaahdo soo muu diiday ninkani guryahan la isku qaybiyo ama soo gurigani ma qaybsani waayen ama musqushani soo may qaybsani waayen ha la iibiyo lacagta hana loo buu mid yii wain dacaa hadduu midi ku baaqo libayci maa laa yanqasi wax aan qaybsamaynin in la iibiyo ijbaau maanicin liaxmadi lazi kii diida in la qasbo ayaa xanaabiladii ama imaam axmed raximah llahu tacaala uu laaziminayaa oo wuxuu leeyahay dee layska lulan maaye haddii uu karin haddii wixii aanu qaybsanaynin waxay noqonaysaa in la iibiyo mar hadduu midiiraha la iibiyo waa la iibinayaa buu leey ka maalikin sida maaligba uu leeyahay in maaniculbayci nakasa in waa hadi maaniculbayci kii markaa iibka diidanaa nakasa uu ka eh, maago ama uu ka gaabiyo ka noqdo oo diido can iltizaami ma bitashkiisin naqasa can iltizaami ma wa inuu isku laazimiyo oo uu bixiyo naqasa ku nusqaamaya bitashkiisin shaqsi ahaan in loo iibiyo mid baa wuxuu leeyahay musqusha yar inooma qaybsamayso ha iibiyo lacagta hana loo qaybo midna waa diidan yahay oo wuxuu leey isagu qaybtiisa ha iibiyo anigu ma iibinay qaybtayda maali markaa muxuu leeya raxmat ullaahi calayhi waxaa la waa ninka markuu qayb markaad qayb iibinaysi markaad wixii isku iibinayso isku qiimo maaha isku raqbadna maaha dadka kan doonaya way kooban markaa ninkii waa la baqsayaa qiimo hoose ayaa lagu siinaya markaa ama dee marka wixii la wada qiimeeyo nuska markaa waxa weya inta uu noqonayo u buuxi ninka qiimihii uu ku helo markuu ku helo wixii ka dhinma buuxi waanay ahayn waa la wada iibinayaa waa lagu qasbayaa buu maxaa kuu soo haray marka shaaficiye iyo xanafiyo waxay leeyihiin qofna laguma qasbi karayo xoolihiisi inuu iibiyo si ku kale uu wax u helo oon isaga xaq kulahayn waxaan waa la wada lahaa haddii ninkaasi uu maanta damca inuu baxo dee isagu ha raadsada cid markaa ka iibsata laakiin in la yidhaahdo kanow adna ilowlo qasab meeshii kaga baxa kani wuu baxayaayo adna bax meesha ma imanayso ninkaasi isagu ha raadsado cid wax ka iibsata saasay markaa shaaficiyadii iyo xanafiyadu leeyihin lakiin shaaficiyada nas sariixa kutubteen minhaajka sharaxaysa iyo rawadada iyo kuwan iyo nas sariixa kumaan arag lakin imaam shaafici laba meelood waa ku sheegaya lakiin qaabkay hadalka udhigayaan baad ka fahmaysaa in ay u socdaan in aan qofkan la kasbi karin laakiin iyagoo sareexaynaya kumaan arka lakin imaam shaafici raximah llah taala kol hoosna waa idin ku yaalaa laba meelood oo umka kamida ah ayuu marna walaa ukrihuhu cala albayci waar soo heshiiya baan odhanayaa laakiin iib kuma qasbayo xanafiyaduna iyaguna way sareexaynayaanoo kutubtooda ku qoranta wuxuu yidhi wbitaraadi jaaza kulu maa munic in lam takun idaacatun fatamtani wabitaraadi hadday haddaba labada qof isla ogolaadaan jaaza wuu bannaan yahay kullu maa munica wax alyaal wixii aynu soo diidnay wuu bannaanaanayaa hadday iyagu isla ogolaadaan laakiin qaydunbaa ku xidhanoo in takun idaacatun xoola baabi'in haddii aanay jirin xoolo la kasaarinaya oo la baabi'inaya haddaanay jirin dee taasi fatantanicu iyadu mumtanic bay noqonaysaa haddii si waa ay ugu intifaaci karayaan wixii aynu diidno in la qaybiyo oo ay iyagu qaybsadaan loo diidi maayo taasi markaa waa maxaa la qaybinayaa iyo maxaan la qaybinaynin maxaa qofkii diida lagu qasbaya iyo maxaan lagu qasbaynin baynu intaa isla garanay qaabkii wax loo qaybinaya uu soo socdo wasamihaa waxaad ku magacowdaabuu ku yidhi taa markaa eh, taraadiga ah biqismati ikhtiyaari alkhiyaar baa inoo qoran lakin ikhtiyaar bay ku filan wasamihaa biqismati ikhtiyaari qismatu ikhtiyaar ayaa la shaafiyada u taqaano qolyaha kalena qismatu taraadi marka taraadidii waynu soo sheegnayba magaceedan kalena waa lagugu faa'iideynaya un ijbaartana iyadaa markaa qaafiya ahaan waafaqaysa wasamihaa biqismati ikhtiyaari qismatulikhtiyaarna waa la yidhaahdaa qismatu taraadina waa la yidhaahdaa tii intay isla ogolaadeen ay markaa sidaa ku qaybsadeen wa hayrahaa ta ay isla ogolaan waayeen deetana dowladdii intay soo gashay ay qasabtay kii diidanaa ee la qaybiyeyna biqismat lijbaari iyadana waxaa la dhahdaa qismat lijbaar ayaa la dhada taa iyaduna labadaa magac bay kala leeyihin tii la qasbay ee lagu qaybiyey iyo tii iyagu isla ogolaadeen midna qismatu taraada ama qismat likhtiyaar baa la ydhahdaa midna qismat lijbaar baa la ydhahdaa axkaamtana waxbaa ka ratibma wuxuu ku yidhi waqasmu maa yakuunu dastiwaayi wixii sinaa qaybintiisu ka xintatin waa sida qamadigii iyo bariiskii iyo wixii lamidka ahaa yakuunu biljzaai de waxaa loo qaybinayaa sidii markaa asuubta loo kala lahaa oo maalan mid baa rubuc leh mid baa nus leh maaragtay waxa weeyaan mid kalena baaqiguu lahaa markaa markaad bariiskii soo qaado de waxaad markaa halka intii ay masladu ka dhismaysay aad garanaysay haddii ay masladu labiyo toban kaaga dhisantay labi iyo toban juz oo isleegun baad ka dhigaysa wixii mutasaawi ajza ahaa sida miliyaadkii oo kale miliyaadkii intii markaa waxa weeyaan suntu ay ahayd adigoo sahmigii ugu yaraa ku saleeyey ayuunbaad intii ay kaaga dhisataa matidii maslada loo tasiirinta markaa tasiiriso ayaad u qaybinaysaa taa waad samayn kartaa waxaa kaloo kuula mida dhulkii sinaaye isku qiimaha ahaa ee isku faa'iidada ahaa ee isku wajahadda ahaa ee aan waxba ku kala duwanayn kaasina isagana sidii miliyaadka loo qaybiyaayo qismat ljza taa la yidhaahdo sum iswada leeg baad ka saaraysaa oo inta ugu yar haddii maala masaladu labiy kaaga dhismaysay laba sahmi ayaad ka dhigaysaa labiyo tobankii sahmi markaad ka dhigto ayaa qofkii maalan dee dabcan haddana waraaqiya waxbaad qoraysaa way noo soo socotaa waraaqahaas hadhow u qori tuuraysa wa qasmu maa yakuunu dastiwaa'i wixii sinaa qaybintiisu ka xinطatin weeyaane yakuunu biاljzaai in asuntii dee si caadiyo islaalee loo qaybiya noqonaysa kamaa yakuunu sida uu u noqdo qaybintu weeyi bitacaaduli اlqiyam in qiimo ashyadii lagu simo in takhtalifu hadday kala duwan tahay ajzaau shayin shaygan yuqtasabu la qaybinayo qaybihiisu hadday kala duwan yihin ashyaadi waxay kala qaybsan waa miliyaad iyo mutaqawimaad soo inoomay ahayn miliyaadkii iyo dhulkii isku midka ahba ashum isleeg baad u qaybinaysa wixii mutaqawimaad ahna qiimo isleeg baad u qaybinaysa ee imika dhulkii sinaa mitiradaad ku qaybinaysa laakiin dhulkii kala qiimaha ay kala sarsadeeyey waxaad ku qaybinaysaa bitacaadul alqiyam waxaa laga yaabaa toban mitir iyo labaatan mitir inay isku qiimo noqdaan markaa tobankaa mitirna qayb baad ka dhigaysaa labaatanka mitirna qayb baad ka dhigaysaa kaana waxaa la dhahdaa qismatu tacdiil baa la yidhaahda kamaa yakuunu bitacaaduli lqiyam ariga iyo geeliyo sanaa loo qaybinaya sida markaa tacaadulqiyamkaba loo sameeyo oo in takhtalifu hadday kala duwan tahay ajzaau shayin yuqtasab wixii la qaybinayay ajzadiisu wa qiila waxaa la yidhi laa ijbaara lama qasbi karo oo qofkii diida laguma qasbi karo fii maa cudila taa qismatu tacdiilka ah ee qiimo wixii lagu simayo taa qofkii diida ee soo istaaga la iskuma qasbaya waa la yidhi can ilimaam shaaficiyi nuqila imaamkii shaafici baa laga soo naqliyey laakiin sida saxdaa ah, waa la isku qasbaya wuxuu u diidayaa waa bayc baa la odhan doonaa markaa baycana la yskuma qasbo wa rubamaa waxaa dhici kara suxixa in la tasxiixiyo qasmun qaybintii biamanin lacag in lagu kaba in loo baahdaa dhici karta wa wasmuhu in haddaba kan lagu calaamadiyo biqismati raddi qamanun ayaa markaa mudan markaa saddex qaybood markaa kusoo baxay qismat اlajzaa waa wixii siman iniyaadka iyo dhulkii sinaa iyo qismat اtacdiil oo wixii markaa qiimihiisu dhaafsanaa iyo qismat raddi oo ah kii loo baahday in lacag lagu kabo waxaad qaybinaysaa waba laba halaadba oo kala qaalisan laba qof aad kala qaybinaysa way kala qaalisan yihin de mamdaad ka soo jari suuragal ma ah markaa kuma simi karaysid maxaa loo baahanayaa markaa in lacag lagu kabo markaa taa maxaa la odhanayaa iyada qismatu raddi oo ninkii de maalan tii fiicnade kusoo hadho lacag inuu celiyo loo baahdo raddigu markaa waa lacagtan u celinaya weeyaan taana waxaa laha qismatu raddi baa la yidhaahdaa xanaabilada iyo shaaficiyadiiyo ayaa magacaa isticmaala wuxuu ku yidhi walaysa yujbaru lama qasbo alladii minhamtanaca qismatu radiga qofka diida ee yidhaahdo lama qaybinayo iska daaya lama qasbi karayo liannahaa baycun bilaa khulfin waqaca maxaa yeele tani waa weeyi khilaaf la-aan waayo nin baa lacag bixinaya lacagta ka bixinaya waa iib caadiyo rasmiya weeyaan markaa taa qasabku ma galo ay iib caadiya tahay ka qasmi likhtiyaari sida qismatulikhtiyaarkuba ay bayc u qismatu taraadigiiba iyaduna waa bay laakiin madaahibta qaar unbaa qabta inay bay tahay oo maxaa la kala iibsaday kolkaad beriiskii kala qaybsateen waxay leeyihin intan uu qaatay waxbaad kulahay intanaad adigu qaadatayna isagu waxbuu ku lahaa marka wixii isagu halkan ku lahaa waxaad ku bedelatay wixii aad adigu halkaa ku lahay lawadina saa ku kala baxay markaa iib ku jeri ka qasmil ikhtiyaar laa fi lwaaqici biqismati اljzaai cinda shaafici maya bayc noqon maayo qismatlikhtiyaarkii dhacda noocii hore ee qismatulajza ahay hadday beriiskiisii ikhtiyaara u qaybsadaan lama odhanayo cinda shaaficiya waa bayc lama odhanayee waxaa la odhanayaa waa farsi waa kala bixin wixii la kala lahaa unbaa la kala maray laakiin xaqiiq ahaan waxaa la yidhi sida xanafiyadu ay leedahay baa qasi daqiiqo meeshan shaaibatu baycna way ku jirtaa farzina wuu ku jiraa oo dee xaqiiqa ahaan intan keligaa maad lahayn isna intaa keligii muu lahayn laakiin markii aad imika ku heshiiseen aad qaybsataan ayaa waxna waad kala marateen haddana waxaad isku raali noqoteen dee inaad markaa wixii aad xaqii aad halkaa ku lahay aad markaa ku doorsato xaqii uu isagu halkan ku lahaa laakiin haddana sidii iibka loolama tacaamulayo laa fi lwaaqici biqismati اlajzaai cinda shaafici shaafici agtiisa taa qismatulajzaaga ahi ikhtiyaarba ha ku dhacdee iyadu ma noqonayso iib ma noqonaysee farsi unbaa laga dhigaya wa maaliku imaam maalik isagoo qismatulikhtiyaarkaa baycu arkaya haddana saahala wuu fududeeyey fii daa kan qismatulajzaa in waqaca haddii uu dhaco fi ribowiyi shay ribowiya beriis baa la kala bedelanaya iribawiyi in eh, eh, waqaca hadduu dhaco tafaadulun kala badsi fi ribawiyi wixii ribowiga ahaa famaa manaca ma diidayo beriis aad nus iyo nus u kala leedihiin ayaa waxaad tihi maalan wuxuu ahaa labaatan kiilo buu ahaa waxaad tihi aniga sideedun isi deetana adna sideed baad qaadatay isaguna labiyo toban marka macnaheedu waa maxay xaqii uu isagu halkan ku lahaa wuxuu ku bedeshay wax ka badan bay noqonaysaa waana bayc bay leeyihin maalikiyadii laakiin haddana maadaama ay shaaibatu farzin ay ku jirto waxaan qayb unbaa looga jeedaaye kala iibsi iyo kala faa-iid iyo kala macaash maqsuudku ma aha kol haddaana maqsuudku sidaa ahayn wuu fududeeyey oo wuu ogolaaday isagoo bay u arkay shaafici isagoo bay baa uma arkayo sida muctamadkaa marka xanafiyadii ayaa iyadana meeshan ka soo baxaysa inay iyaduna qismatul ajza ay bay u arkayaan sax ma waay leeyiin macnihii baycu wuu ku jiraa mid walba macnihii farsiguna wuu ku jiraa laakiin qismatulajzaaga farsiga ayaa xoog badan kuwan kalena waxaa xoog badan macnaha bayca ayaa xoog badan bl kadaaka cinda shaafici shaafici agtiisa saasoo kale altacdiilu qismatu tacdiilku iyaduna waa saasoo kale waxaa rajaxan waan soo boodi wa qismat lijbaari qismatlijbaarku farsu weeyaan iyadu waa xaq la kala saaraya maxaysaa u leeyihiin dee si aan loo odhan bayc baa la isku qasbay bay ka yarba markaa xaggii farsiga ayaa la xoog yeelay waladaa nucmaana laakiin imaamkii abu xaniifa agtiisa macna lbayci fiiha qadbada farsigu haba ku jirin macnihii bayca ayaa ka xoog badan oo ka muuqan og laakiin waxaynusan eh, hadalkeeni hore laga fahmayo waa markay qismatu tacdiil tahay qismatlijbaar way noqonaysaa iyadiyo qismatu tacdiil ilan tacdiilkana waa la ysku qasbi karaa ajzadana waa la ysku qasbi karaa qismatu raddiga unbaa iyadoo la-aan la ysku qasbi karayn marka qismatu tacdiilka abu xaniifa wuxuu arkaa inay bayc tahay haba la ysku qasbe xaggii bayca ayaa xoog badan buu leeyay laakiin qasabkii haddana wuu bannaan yahay marka wuxuu yihi waqismat lijbaari farzun waladaa nucmaana macna albayci fiiha qadbada macnihii bayca ayaa ka muuqda oo weliba kaasaa xoog badan kadaaka cinda shaafici tacdiilu shaafici agtiisa qismatu tacdiilku waa saas oo kale cala aladii fi lmadhabi tacwiiru cala aladii kii marka lagu socdo fi lmadhabi madhabka dhexdiisa altacwiilu calayhi ictimaadku oo isaga ahaayo la ictimaadayay marka lagu socdo iyaduna waa bayc cinda shaaficiya khilaaf baa laakiin ku jira marka maxaa kaaga soo baxay meeshaasi shaaficiyadu tacdiilka iyo qismatu radiga labadaba iib bay u arkaan laakiin haddana qismatu maalikiyaduna wixii qismatlikhtiyaar ayay leeyihiin waa iib wixii ijbaaru galayna iib kama dhigayaan xanaabiladuna waxay sheegeen qismatu taraadiga qismatlikhtiyaarka waxay yidhahdeen waa iib qismatulijbaarkuna iib maaha sida maalikiyadu ay tii oo kale beydkana labadooduba waa laga fahmayaa ka xanafiyada unbaa ku noqosho u baaha xanafiyadu iyagu wixii qismatulajzaa ayay leeyihiin farsigaa ku xoog badan wixii kalena macnaha iibka ayaa ku xoog badan markaa axkaam baa alkaa kasii ratib maysa wuxuu ihi watalzamu lqismatu wuxuu ihi wa bacda markii aad tacdiil samayso oo aad asuntii qiimaha ku sinto aw ama dee tii qismatulajzaaga ahayd aad asuntii iswadaleekaysiiso yuqracu markaasaa la qori tuurayaa listibyaani lansibaai si loo cadayso loo ogaado muxuu ahaaye qof walba nasiibkiisi halku ku dhacay hadduu wuxuu dhul yahay siman oo aad markaa waxa weyaan laba iyo ka dhigaysay kolkaad laba iyo tobankii sahmi ka dhigtay qof baa saddex sahmi lahaa qofna afar sahmi buu lahaa maalan qofna maalan shanta soo hadhay buu lahaa soo arki maysi maxaad markaa samaynaysaa iminkaad markaa qori tuuraysa deetana laba qaabba waad samayn karaysaa in aad eh, labada sahlan waxa weeye inaad magacyadii dadka warqad ku qorto saddex qof baad uqaybinayso ma qof walba magaciisaad warqad ku qoraysaa adigoo qarinayaad soo duuduubaysaa kadib halkan lasoo dhigayaa qof baa loo yeerayaa waxaa laleeyahay markaa ko ilaa labayo toban baa wixii loo qaybinaya deetna waxaa laleeyahay kow qofkii qaadan lahaa warqadiisii soo bixi kolkuu warqadiisii soo bixiyo hebel soo saaro hadduu kii saddexda sahmi lahaa yahay waxaad siinaysaa kow iyo laba iyo saddex qof inaad kala qaybiso looma baano midda sahmina halkan ka siiso sahmina halkan ka siiso sahmina halkan ka siiso kii ugu soo horbaxay kow iyo laba iyo saddex hadduu saddex sahmi lahaa hadduu afar lahaa kow ilaa iyo afar baad siinaysa hadduu shan lahaana kow ilaa iyo shan haddana labadii kalead mid qaab odhanaysaa markuu qaado lix ilaa iyo haddana inta isaguna markaa sahmiya u ka lahaa kii kalena inta soo hadhay buu yeelanaya wuxuu yidhi wa bacda tacdiilin aw istiwaai yuqra'u markaasaa la qori tuurayaa listibyaani lansibaai si markaa loo ogaado oo loo markaa ay u kala cadaato nasiibyada sidii loo kala helay wa talzamu lqismatu biliqraaci markaa qorituurkaasi uu dhaco ee nin waliba halkaa uu helo qismadaasi laazim bay noqotayoo lagama noqon karo fii qismati alqaadi marka qaadigu uu qayminayo arrintu ay qaadiga noqoto dee xukun bay noqonaysaa qismadiisuna waa qismatu ijbaar unbay iska noqotaaba markaa tiisaasi bilaa nisaacin muran la'aan halkaa kuu soo baxday kumaan qancin iyo kumaan raalli noqoniyo waxaas kaagama furna kada taraadi haddaad idinku is ogolaateen oo aad qaybsanayseenna waa saasoo kale oo wixii kuu soo baxa waan ka noqonayaa lagaa yeeli maayo cinda aljumhuur washtarid lishaaficiyi shaafici agtiisa waxaad shardi ka dhigtaa ridan bihaadi tan in lagu raali noqdo bacda da taqaaruci qorituuradkan dabadi shaaficiyadii waxay leeyihiin hadday qismatu taraadi arrintu ay ahayd oo wax idinkuna aada isla garanayseen ay tahay idinkuna aad isla fahanteen ay ahayd wax qaadigu idinku fardi yeelay aanay ahayn waxaa loo baahan yahay markii qof walba wixiisii u caddaado in lagu qanco haddii lagu qanci waayo sideed way isugu jiraysa laakiin de waa mushkil maxaa markaa laga daalay haddii waxa weeyaan san la leeyahay marka aduu de malaha naski imaamka san baa ay maaragtay tay kastoo qaarkood khilaaf soo naqliyaan taxkiimka ayuu khilaaf ku jiraa markaad cid xukun doonataan aan qaadigii maxkamadda ahayn markuu xukunkii rido miyaa laga noqon karaa mise lagama noqon kara qowleyn baa ku sugan muctamid halkaa waxay ka dhigeen aan laga noqon karin kole dad sugtay ilaa intii xukunku dhacay markaa dee tanna waa iska qaabkaasoo kale in halkaa la suxuudsiyaad sida jumhuurkuna ay leeyihiin laakiin shaaficiyadu sidaabay odhanine waxaan wax markaa laazim noqonaya umay arag haddaan lagu raali noqonin wamaa yakun baycan qismada haddaba haddii ay bayc noqoto fakalbayci jara sidii bayca waxaa gelaya fiihi khiyaaru caaqidin caaqidka khiyaarkiisiibaa gelaya maa ujbira aan la qasbin qismadii bayca noqotay hadday qismatu ijbaar tahay khiyaarulmajlis iyo waxaas ma shaqaynayaan waabaad qasban tahay qof qasban khiyaar lama siinayo hadday laakiin qismatu taraadi ay ahay aynu waa baycna nidhi dee maxaa imanaya khiyaarumajliskiibaa imanaya khiyaaru shardibaa geli karaya waa kuka wa tunqadu lqismatu qismadii waa la burinayaa in caybun ahara in abnun ahara haddii dhac meesha ka muuqo dib ka soo baxo markii la qaybsaday ayuunbaa dibbaa waxaa laga ogaaday in ragga qaar dhacan yihiin dadka qaar dhacay baa la ogaaday oo wax khaldameen hadday markaa arrintaasi soo noqoto qismadii dib baa loo burinayaa haasatan markii dee dhul iyo waxyaalahan ahay midba halkan degay midna halkan degay dib laga ogaaday mid mitiradan iyo waxaan la siiyey dhiban yihiinba oo qalad dhacay marka maxaa la samaynayaa ma mitiradiiba ma isku durdurka baa la odhanayaa hadday iyagu ogolaadaan oy raalli ku noqdaan isku durdurkaan dhib ma laha laakiin haddii aanay isla ogolan dib la isugu wada celinaya wixi o dhan qismadii o dhan way buraysaa dib baa si isleeg loo qaybinayaa markaasaa dib loogu qori tuuray wa tunqadu lqismatu qismada waa la burinaya in abnun ahara hadii in la isdhacay ay meesha ka soo baxdo wshaafici shaafici isagu fi lfarzi waljabri xasara xasara wuxuu ku gaar yeelay oo kusoo koobay burinta qismada la burinayo fi lfarzi wixii uu xukumay inay farzi tahay aanay bayc ahayn waljabri iyo wixii qofku uu qasbanaaye aanu ikhtiyaar lahayn labadaa jeer ayuunbaa qismada la burin buu amaa tii la xukumay inay bayc tahay ee qofkana aan la qasbina tanaadigu uu dhacay dee marka iib baaba dhacay iibkana raallibu ku ahaa ama wixiisi haw yaraadaan ama haw badnaadaan kol hadduu isagu ogolaa in intaa la siiyo waxa weeyaan kama noqon karo waa qowlka muctamadka ah laakiin qowl kaloo qawiyo madhabka ku jira odhanaya dee ninkan wuxuu ugu raalli noqday inay waxaan saxan yihiin buu moodayay iibba ha ahaatee inay waxaan saxan yihiin buu moodayey markaa qaladkana cid kalaa gashay isagu ma gelin saasaa markaa qoladaasina qowlkaasina uu leeyahay waana sida jumhuurku ay qabaan wain min almaqsuumi shayun yustaxaq ligayri maqsuumin lahu fanaqdu xaq inta badan waxaana dhulkay ku dhacaan wain min almaqsuumi haddii wixii la qaybiyey shayun wax ka mid ah yustaxaq la yeesho beertii markaad qaybisay ee qof walba intii sii siisay unbaa waxaa soo caddaatay oo la ogaaday inaad beertii kala mitirra ka gashay markaad dhulkan qaybinaysay oo maarata dadka qaarkood aad mitira aanay beertaba ku jirin aad siisay marka haddee ninkaa intiisi waa qaadanaya soo ma hadhowna waxbaa isdhimaya wuxuu ku yidhi waa in haddii shay-un min almaqsuum wixii la qaybiyey wax kamid mid ah yustaxaq la mutaysto oo la yeesho oo yaa yeelanaya ligayri maqsuumin lahu dadkii loo qaybinaya cid aan ahayn haddii ay yeelato fa naqdu xaqun in qismadii la buriya xaq weeyaan oo dib wixii laysugu wada celiyo laakiin shuruud bay qaarkood ku xidhayaanoo in kaana cinda maalikin fii akara min nisfi xisatin waqaala khuyira arrintaas burintaasi maalig agtiisa waa in kaana waa haddii uu yahay waxaan markaa la qaatay cinda maalikin maalig agtiisa fii akara min nisfi xisatin qof wixii ku soo hagaagay ayaa naqdiga uu xaq noqonaya laakiin markaa lafteeda wuxuu leeyahay waqaala huyara markanna marka lafteeda toos uma burayse wixii nusa ama ka yar wuxuu leeyahay qismadii lama burinayo oo inuu qismadii o dhan buriyo xaquma yeelanaye raggii kalu kula noqonaya mid walba wixii ka raacay taasuu maalik isagu leey qolyaha kalena waxay leeyihin taas haddii inkastoo dee shaafiyadii iyo xanafiyadii ay shardi shardi kala dhigayaan qof buu raacayaaba si iyagu ma ogola washarطu linucmaani an yashiica maa yustaxaqu fiihi muu jamiica abu xaniifa raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay waxa sharda washardu yani linaqdi si qismada loo buriyo waxa shardiga an yashiica inuu ku baaho maa yustaxaqu waxaan mustaxaqa ihi fiihimuu yani waxa weeyaan dadkan qaybsaday wax jamiican dhexdooda dhammaantood waxaan soo gala ee qofkan la ogaaday inuu meeshii wax ku leeyahay laba qaab bay noqotaa bay yidhahdeen inuu mucayan yahay sida tusaalaha horaynu bixinayoo beertii ku xigtay baa ay caddaatay in laga galay marka dhulka la leeyahay waa dhulkaa maaratay magacaaban ee mitiradiisii la garanaya cayiman marna sidaa maahee waxa soo baxaysa in dhulkan beertan la qaybiyey cid odaygii marxuumka ahaa ee dhintay lalahayn oo jirtay oo boqolkiiba labaatan dhulka lahayn oo aanu keligiiba meesha lahayn baa marka ka maxaa loodhanayaa waxa soo baxay milki mushaaca oo beerta ku baahsan oo aan ka soocnay marka inuu wixii la yeeshay soocan yahay iyo inaanu soocnayn marka waxay leeyn haduu wixii soocan yahay oo beertaasu mitira laga galay lama burinayo lakiin asaxun baa laska ictibaariya halkani waa qowl fii asaxi shaaficiy qowlka markaa asaxa ah shaafici agtiisa mushkilad ma laha in qowl asax la yidhaahdo istilaaxan asaxu inuu awjuhda yahay nawowi baa sameeyey wax ka horreeyey muu aha wala intiqaada intiqaad kuma sugno qismadii la burin maayo fii asaxi shaaficiyi shaafici qowlkiisa xooga badan in yakun haddii uu yahay istixqaaqu bacdin shaa'ic bacdi shaa'ica haddii la mutaysta sidan xanafiyadu kan ay shardiga ka dhigayaan xaaladoodaasa naqdiba jiri bay leeyiin shaaficiyadu ee naqdigu waa goorma waa marka bacdi mucayana la yeeshay bay leeyiin oo baashii way dabagediyeen maxay saa u samaynayaan waxay leeyihiin markii qayb shaa'ica un ay tahay dee horta qaybtaa intaa la yeeshay dee qismadu way ka baxaysa laakiin intii kale tafriiqu safqay gelinayaano way asaxaysaa bay leeyiin ninkanna waxaa la odhanayaa dee way heshiinayaanoo meelha ka siiyaan hadii la diido ay markaa ku heshii waayaan in meel laga siiyo markaasaa la burinaya laakiin marka hore khiyaar unbaa sugmaye ma buraysan qismadu bay leeyiin xanafiyaduna waxay leeyiin taa weeyaan ta buraysa inta kale ma burayso markii la yeesho shay mucayana shaaficiyadu labay u kala qaadayaano haddii ay dadka ka wada go tahay weliba nisbe isleeg ay uga wada go tahay mid walba boqolkiiba eh, toban baa ka go dhulka oo beertaa kala noqday markaa mushkilad malade si cadaalada uqaybsantahay intii soo hadhay waxba halkaa lagu noqon maayo haddii laakiin ragga qaarun ay ka go'day ama ay kala bateen markaa ayay waxay leeyihiin kaa ay markaa wax ka dhinmeen ayaa dadkii kale kula noqonaya lakiin haddii kale la burin maayo markaasaa la burinaya bay leeyihin tan mucayankaa markaasaa la burinaya wاnaqdu bilcaybi ka baycin waarab wاnaqdu in qismadii la buriyo bilcaybi ceeb qaarkood wixii ay heleen ay ku arkeen haddii qaarkood wixii kusoo hagaagay ay ceeb ku arkaan qismadii miyaa la burinaya wاnaqdu bilcaybi ceeb in markaa qismadii lagu buriyaa ka baycin unbay la mid tahay sidii iibka oo ceebtii iibka lagu celin jiray qismadana waa lagu celinaya raggii qaarkood ceebtii iibkiiba lagu celin jiray ay qaybtoodii ku arkaan xaq bay u leeyihiin raddu bilcaybki inay sameeyaan wa araqa limaaliki imaamu maalik waxaa halkan soo gelaya oo imanaya oo maarata waxa weyaan araqa de yani wadadiibu soo gara qismat lmanaafici lmunaawaba manaaficda qaabka loo qaybiya iyada waa munaawaba waa kalta tahaayuan sumiyat aw mucaaqaba fiqiga munaawabana waa la ydhaahdaa tahaayu ama muhaayana waa la yidhahdaa mucaaqabana waa la yidhahdaa waxaasoo dhami waa maxay waa kaltal weeyaan wlxanafiyu xanafigu man abaahaa qofkii diida ajbara wuu qasbaya laakiin jumhuurku ma qasbayaan midbaa meeshaa islahaynbu wuxuu yidhi adna bil degano adna bil baan deganaanaya ama adigu maalin degano adna maalin baan deganaanaya saasoo kale ayuu yidhi ama ceelkiibu wuxu yidhi adna maalin ka cab adna maalin baan ka cabaya maarata kii diida jumhuurku ma qasbayaan laakiin abu xaniifa waa la qasbayaa buu yidhiyo eh, dhibaato weyn ma haysato qolayaan kale waay waa loo qasbi layahay labadii mid baa xaqiisu dib dhacaya oo laga horeynaya sidii lamid maaha qasmaturiqaabki imikay kal kala qaadanay mid walba aqiisa u qaadanay laakiin halkan mid baa laleeyahay ama maalin sug ama toddobaad sug ama bil sug ayaa la leeyahay markaa cadaaladii baan suuro gelay bay yidhahdeen wاlxanafiyu man abaaha ajbara walam tajuz ma banaana fii ghallatin in markaa waxa weyaan manaaficda lagu qaybsado hallada wixii markaa soo go-ay mil kira sida kiradii oo kale oo inuu yidhaahdo bishana aduu qaado bisha dambana anaa qaadanaya wixiina aanay kiradii mundabit ahayn oo laga yaabo bil walba in wax lagu kireeyo taas iyadu ma banaano waxa weeyaan de waxaan nooc mubaadala ah baa ku jirta waxbaa laisku doorsanaya laisku bedelanaya wixiina markaa arar baa ku jira kani intuu heli doono lama garanayo markaa lama ogola ama la yidhaahdo waxa weyaan mishiintii aynu wada lahay maalinta wuxuu soo saarana anaale berri wixii soo saarana adaale waa qof iyo nasiibkii bakhtiyaa nasiib bay noqonaysaayo in markaa loo qaybsado lama ogola wahiya ijaaratu limaalikin imaamu maalik manaaficda in la qaybsado wuxuu arkaa inay caqdu ijaaro facanna waxaa markaa muuqanaya lusuumuha inay waajibayso in cuqidat ilaa zaman haddii waqti lagu heshiiyo bil baynu saa ku wadaynaa ay ku heshiiyeen lagama noqon karo oo waa ijaara buu laakiin qolyaha kale waxay leeyihin waxna wax lagu heshiiyey markaa layskuma qasbi karayo maaha caqdi ijaarana ma wa ajzaalu waaxidu hal qof baa ku filan fi taqsiimi markii wax la qaybinayo qaybiyuhu inuu hal qof noqdo waa caadi waxaa laleeyahy waxan waa xukun ma aha markhaati ma aha xukunkana hal qaadi baa ku filan lijullihim fuqahada badankooda wanaani eh, lijullihimta waxa kale marka shaaficiyada eh, maaragtay qowl imaam shaafici uu leeyahay baa wuxuu leeyahay waa sidii waa ikhbaar waxan waxaa laga warramayaa kaasinayn intaa leeyahay kaasinayn intaa leeyahay saasoo kale marka sidii shahaadada ayaa laba loo baahanya wanaani fi taqwiimi xagga marka qiimaynta ay noqoto qismatu tacdiilkii oo kale qiimayn bay u baahnayd soo ma xagga iyada labaa loo baahan yahay laba qiimeeya ayaa iyada loo baahan yaho kuma filla midi kuma filo iyadu waa ikhbaar bay leeyihiin waxaani qiimaha uu joogo ayuu qofkani ka warramaya markaa halkaa iyada labaa loo baahan yahay wayumnacu lqaasimu waa loo diidayaa qaybiyaha ajiran inuu dadka lacag weydiiyo in musiba haddii laga soo magacaabay min alimaami xagga dowladda id lahu maxaa yeelay wuxuu leeyahay risqun maaragtay raatib buu leeya mushahar oo duriba loo jecliyo loo yeelay oo dowladdu ay u qarirtay baa jira marka kol haddii xaggii dowladda mushahar ka qaadanayo dadkii wax u qaybinayey inuu wax ka qaato lama ogola wa kayruhu kii aan markaa soo magacaabin ee dadkani ay ku heshiiyeen ya'khudu ka qaadanayaa minman yaqtasim dadkan wax qaybsanayey ayuu isagu ujradiisa uu ka qaadanaya wa aalibu lqasmi kii haddaba codsaday in la qaybiyo ayaa harima bixinaya ujrada ladalkuufi abu xaniifa suuqada haddii ay maaragtay qaar uun yidhahdaha naloo qaybiyo kuwa kalena la qasbay ninkii qaybinayeyna uu noqday nin aan markaa baytulmaalkii waxba ka qaadanaynin dee ninkii la qasbay waxba la weydiin maaye ninkan markaa eh, maarata arrinta codsaday ayuunbaa bixinaya buu abu xaniifa laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya eh, way wada bixinayaan sababtuna waxa weeyaan de way wada faa'iidayaan nin waliba xaqiisiibuu gaar u helaya markaa waa waa la wada qaybsanaya haddaba sidee loo qaybinaya wawuzicat bilmilki waxaa loo qaybinayaa sidii wax loo kala lahaa macnaheedu waa maxay si guud unbaa looga jarayaa maalkii la qaybsanayay intaan laba qaybinin baa si guud looga jarayaa qarashkii qismada saasay qoladaasi leeyihiin waa shaaficiyadii iyo iyo xanaabiladu oo waxay leeyihiin kii inta yar lahaa nisbadiisii unbaa markaa ka go-aysa kii inta badan lahaana nisbadiisi baa ka go-aysa ee madaxyada lagu qaybin maayo laa lilmadani maali imaam maalik raximah allahu tacala agtiisa maya sidaa maaha maxaa lagu qaybinaya cala ru'uus si siman bay u qaybsanayaan oo waxa weeyaan haddii maala toban kun ay ahayd iyaguna ay shan ahaayeen in laba kun baa lagu qorayay baynamaa qolada kale ayna sidaa lahayn de waxa weeyaan haddii ay toban kun ahayd lacagta la qaybsanayna ay maalan boqol kun ahayd kii labaatan kun qaatay iyo kii afartan kun qaatay labanlaabba ayay ujradii bixinayaan oo nisbadii ayaa la eegayaa markaynu dhahno bilmilki markaynu dhahno laa lilmadani imaam maalik agtiisa isaga maya wuxuu leeyahay eh, waa cala ru'uus sababtu waa maxay dee wuxuu leeyahay waa isku hawl uun hawsha kan loo galay hawsha kan loo galay waa isku dhib mar hadday sidaa tahay isku waxbay bixinayaan qolyaha kalena waxay leeyihin waxani waa qarash ku tacalluqay milkii markaa sidii milkiga loo kala lahaa ilaa haddii meel loo kireeyaba waxa loo kala bixin lahaa sidii waxaan loo kala leeyahay tanna waa sidii oo kala weyl kal xanafi madanigu wuxuu la mid yahay xanafigii in lam yakil aw yazini haddii aanu waxaan miisaamaynin oo aanu miisaan saaraynin ama aanu eh, kayl eh, waxa weeyaan gelinaynin ama aanu mitirinaynin iyo waxaas haddii isla ahayn waa isku hawl marka wixii isku hawsha ahaa eh, waxaa la samaynayaa uun madaxyadaa lagu qaybinaya lakiin haddii wixii la mitirinayo ama maaragtay waxa weya kayl ay tahay la miisayo dee ninkii afartan kiilo la siinayey iyo kii shan kiilo la siinayey isku hawl ma ah kan afartankiisii kiilo maanto dhan baad guraysa adkaba waxa weeyaan eh, miisaankii buuxinaysa oo haddana ka dajina haddana nin kale u buuxinaysa kanna hal mar baa laga yaa wixiisu inuu noqdo markay saasoo kala noqoto ayaa bilmilka ay tahay buu leeyahay haddii kalena waa cala ru'uus wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamedi wallah aclam